الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad iska leh inoo qadaray salaaddii casar inaynu tukanno allahaasaa mahad iyo shukriba mudan subxaanahu wa tacaala ee kelimada laydin cilaamiyey waxay ku saabsan tahay siduu sheekhu sheegay shaydaanka iyo sharkiisa iyo dhibaatada uu aadamaha u geysto waa mowduuc guda ballaadhan laakiin waxaan isku dayaynaa in sha allahu tacaala inaan qodobo yaryaroo ka kooban ku soo ururinno marka koowaad waxaynu leenahay shaytaan sharkiisa iyo dhibkiisu allihii khaaliqi abuuray ayaa tilmaamay yaa ayuha annaas ina wacd allaahi xaq falaa taqurannakum alxayaatu اddunyaa walaa yagurannakum biاllaahi algaruur ina ashayطaana lakum cadow faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir culummada muslimiinta ah waxay leeyihiin amarka lays amray in shaydaanka cadow laga dhigto waa baraarujin ee laysku baraarujiyey in cadowgaasi aad ka soo qaaddo inuu yahay mid aan daalaynin oon kaa noogaynin oo wakhti aan hakranaynin xariifna ku ah sida loo dhumiyo ama loo shurqoola aadamaha nabigu sal sal lay slam aayaddaas macnaheedii buu xadiid ku tilmaamay xadiidkii sabra ibn abi sabrat aljuhani nabigu wuxuu leeyahay shaydaanku aadamaha wuxuu u fadhiistay biatruqihi kulliha waddooyinka khayrkoo dhan buu kuu fadhiisanaya nabigu wuxuu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi shaytaanku inuu fadhiistay biariiqi lislaam jidka islaamka lagu soo gelayay ee ilaahay towxiidkiisa lagu qaadanayay ee shirkiga iyo kufriga lagaga beri noqonhaya ayuu noo fadhiistay wuxuuna odhanhayaa ma islaamaysaa oo ma ka tegaysaa diintaadii iyo diintii aabbayaalka nabigu wuxuu inoo sheegay facasaahu ninkuu ilaahay khayr la doonay islaamkii buu qaadanayaa towxiidkii buu qaayibahayaa sharkii iyo kufrigii buu ka santaagahayaa oo ka diidahayaa shaydaankii buu caasinaya dabinka haddaad ka badbaaday haddana dabin labaad buu qoolayaa shaydaanku oo ah uma qacada lahu biariiqi alhijra waddada hijrada waddankaadii miyaad ka tegi iyo beledkaadii iyo ilma adeertaa iyo macaariftii iyo dadkaas istaqaaneen iyo meeshaad ku soo kortay ee masqadu ra'si ka ahayd miyaad ka tegi oo waaga dambaad aadi meelaad qariib ku noqon ood koyto ku noqon ood ku kaayan miyaad tegaysa shubahaadkaasuu ku furayaa ruuxa muslimka iyo towxiidka iyo soo galay iyo diinta qaatay wuxuu kala dagaalamay inuu hijroodo oo uu ka tago bilaadu shirki waalkufri oo u aado bilaad alislaam wuxuu shubahaad kaga furi inuu daaru lfisqi waalbaqyi wadulmi uu ka tago oo u aado daaru alcadli wasunna wuxuu shubahaad kaga fuuray inuu daarulbidca ka hijroodo uu u hijroodo ilaa daari sunna meel walboo khayrku ku badan yahay muslimku inuu u xaydoo aado ayuu kaa hor istaagi oo wuxuu doonayaa inaad sharka iyo bakhtiga dhex taagnaato nabigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkuu khayr la doonay waa caasinaya shaytaanka kadib wuxuu u fadhiisan uma qacada lahu biariiqi aljihaad haddii uu ku guulaysan waayey bifadli min allaahi subxaanahu wa tacaala wa tawfiiqin minh uu ku guulaysan waayey in shirki uu kugu baaqi yeelo oo uu ku guulaysan waayey in hijradii uu kaa hor istaago markan wuxuu leeyahay naftaada ha y dhaafinin buu ku leeyahay jihaad miyaad aadaysa oo maxaa ka dhalan waa lagu dili carruurtaadii baa agoontoomi islaantaadii way garoobayn xoolahaadii waa la dhaxli waa kuu dhammaatay ilma adeerta maxaa kaa dhex saaray ayar waad islaantay waad hijrootay wixii intaa ka dambeeya naftaada badbaadi buu ku leeyahay in waalan baad tahay maxaa kugu dhacay islaamka ha gelin baan ku yidhi waad caasiday ha hijroonin baan ku yidhi waad i caasiday haddana war lafahaada badbaadi ninka ragga waxaa layihi naftiisa waxaan kayn waa maareeyaay waa kula talinhayaa talayada qaaduu ku odhanhaya maalkaadii baa la qaybsan nabigu qadiyadaa saddexdaa qodob nin ka badbaaday tawxiidkii iyo hijradii iyo jihaad saddexdaa imtixaan ninka ku baasa wuxuu yidhi faman facala dalika damina allahu lahu ljanna saddexdaa ninkii shaydaan ku jabiya waa saddex aag weeye saddex furmadoo culculus weeye ariiqu اtawxiid ariiqu اlhijra ariiqu اljihaad xadiidka axmed baa soo saaray ibni xibbaan nasaa'i iyo khayrkood waa xadiid saxiixa markaynu khulaasayno waxaan leenahay shaydaanku shararkiisa iyo dhibaatooyinku aadamaha u geysto wax la koobi karo ama la tirin kara ma ah allihii khaaliqii abuuray unbaa garanay laakiin culummada islaamku waxay isku dayeen inay ururshaan waxayna ku soo koobaan toddoba shar ayuu shaydaanku aadama u geystaa toddoba dafeeto ama toddoba dhaawac ayuu u geystaa maxaa yeelay shaydaanku shar kastoo dunida ka dhaca asagaa u sabab ah asagaana asal u ah kana qayb qaata len cadowgaadu waa cadow kaafiro asli ah iyo naftaada iyo shaydaan saddexdaabaa asagaa marka uu aabba ah wixii share dunida ka dhacana asagaa uu asala kana qayb qaata laakiin shuruurtiisu waxaynu ku soo koobaynaa toddoba shar toddoba dhibaato dhibka koowaad waxaa la yidhaahdaa uu aadamaha u geysto sharu shirki waalkufr wuxuu isku dayayaa inuu shar gaalnimo la yidhaahdo ama shirki la yidhaahdo uu kugu rido shirkigu luqa ahaan waxaa laga keenay ma'khuudu min alishtiraaki waalmushaaraka labadii axad ama labadii shay ee waxwadaagaba waa shirku waana shurako marka mafhuumka luqawo waa iska sidaa laakiin mafhuumka istilaaxiga sharciga shirkigu waa maxay waa jaclu shariikin lilaahi fii ma huwa min khasaa'is illaah in aad samayso ilaahay subxaanahu wa tacaala axad la wadaaga wuxuu asagoo gooni la ahaa magac ama sifo ama xaq ama cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala keliguu gooni la yahay dad aadamaha la wadaajiso idan ka aad la wadaajisana waa shariig adaguna mushrik baa tahay wadaaddaha qaarkood waxay yidhaahdaan shirkigu istilaaxan waa taswiyatu hayri illaahi billaah fii ma huwa min khasaa'is illaah ilaahay in lala sima axad kale ama malaa'ig ha noqdo ama jin axadkaasi ha noqdo ama aadamo kale ha noqdee ilaahay in lala sima axad ma khalaaiqdiisa ka mida wuxuu rabbi goonin la ahaana lagula simo qasab maaha inay min jamiici alwujuuh ka sinaadaan laakiin xaq oo ilaahay gooni u lahaa haddaad aadame iyo makhluuqaad la wadaajiso ilaahay mushrik baa tahay ciyaadan billaah nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo ambiyadii ka horraysay walaalihii ahaaba waxay caddeeyeen ilaahayna ka soo guurshay in loo soo diray inay saxaan masaarka aadamaha ama ataariikh albashariya inxiraafka ku yimaada ummadda ama aadamaha ka farcama nebiyullaahi aadam inay ambiyadu saxaan oy toosiyaan oo hayweygii iyo dariiqii shaarica ee waasaca ruuxii ka baxay lagu soo cesho oo makhaarijta la awdo oo hal madkhaloo islaan iyo tawxiid ah iyo meeluu ku dhammaadoo janno iyo wanaag ah keliya unbaa la ogolaya wixii ka baxay in lasoo dabaalo oo lasoo cesho ayaa ambiyada loo soo diray marka kulamaa uu inxiraaf ku yimaada fi taariikhi albashari ilaahay nabi buu soo diraa iyo rasuul hawshaasi wax ka dhaha waxna ka qabta walaqad bacadnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu ataaquut wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxi ilayh annahu laa ilaaha ila ana facbuduun idan taasi muran ma laha nebiyullaahi maxamed baa nin reer bani juhayma baa u yimid wuxuu nabi allow su-aal baan ku weydiinayaa muhiim ah maxay tahay ilaa maa tadcuu ummadda maxaad ugu yeedhaysaa ma aniga iyo aad leedahay ma boqornimo ii doorta aad leedahay maxaanu kuu qabannaa maxaasad doonaysa nabigu wuxuu ugu jawaabay adcuu ila allaahi waxdah ilaahay keligii baan kugu yeedhaya adhina ii raaci maysid geelna ii shubi maysid beerna aniga ii celin maysida waxaad yeeshaa allihii khaaliqoo ku abuuray keligii caabud intaa maxay ku yeeshay adcuu ila allaahi waxdah aladii in masaka durun fadacawtahu kashafa cank wاladii in dalalta biardi qafrin fadacawtahu radda calayk waladii in asaabatka sanatun fadacawtahu ambata calayk axmed iyo khayrkii baa soo saaray waa xadiis saxiixa waxaan kugu yeedhahayaa inaad caabuddo allaha hadday abaar kugu dhacdo ood barida kaa dulqaada abaartii roob iyo naxariis ku siiya allaha hadduu dhib ku taabto aad baridee dhibka kaa fayda haddaad meel erigoana go-ana ama hay jadcilla aad ku dhuntood ku fakato allaha ku toosiye ee waddada ku tusa allaha keligii inaad caabuddo intaa waa ictiraafsan yihiin nabigu wuxuu u xujaysanayaa tawxiidu alkhaaliqiya waalraasiqiya aw towxiid rubiya waxaad u taqaaneen nabigu u xujaysanayaa mushrikii alcarab qadiyadaasi way ictiraafsanaayeen howlay muran ka qabeenna maaha ilahay inuu roobka keeno oo nabadda asagu keeno oo ruuxu dhimay asagu hanuuniyo oo dhibka asagu faydo dhib iyo dheef baa rabbi inuu leeyahay maamulka sare keligii inuu leeyahay carabi muran kamaysan qabin dhibkoodu wuxuu ahaa ilaahay keligii ha la caabudo weliba ilaahay inuu cibaado muto way garan hayeene maxay diidanaayeen keligiibaa muta nabiguna wuxuu yidhi ilaahay soo cibaadama muta haa asagu maydan abuuray haa keligii caabuda keligii buu dagaalu ka socday ee kama soconi ilaahay garwaaqsada oo inuu khaaliq yahay qira oo inuu idin abuuray ictiraafa taasi lagama niqaashin rabbi inuu cibaado mxuu ahaay sallimo ogolada lagama niqash dagaalku wuxuu ka socday ilaahay keligii baa mutiya ma mutee laba boqol baabaa na deeqa weydeeye alle keligii noguma fillo ajcal aalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab idan qadiyadaasi nabigu sal ly slam waa caddeeyey xadiidkii ibn cumar bicuhu bisayfi bayna yaday saaca xataa yucbad allah waxdahu laa shariika lah wajucila risqii taxta dilli rumxii wajucilat idillatu waalsagaaru calaa man khaalafa amrii waman tashabaha biqowmin fahuwa minhum nabig wuxu sal slam waxaa layla soo diray bisayf bayna yaday saaca qiyaamadu intaysan dhicin ka hor inaan halgamo oon dagaalamaa layla soo diray maxaad nabi allow ku dagaalamay xataa yucbad allahu waxdah ilaahay keligii in la caabudo baan u dagaalami dagaalkuna wuxuu socon ilaahay keligii inta laga caabudayo waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna bay la macno tahay xadiidkuu la macno yahay xadiidkaas axmed baa soo saara isagoo mutawal oo dhammaystiran shawaahid badanna waa leeyahay abu daawuudna isagoo mukhtasar oo qaybta u dambaysoo wariyaa idan nabigu qadiyadii ambiyadii ka horraysa ay sharxeen ama caddeeyeen ayuu asaguna markaa qaadaa dhigaya waxaynu wax ka tilmaamaynaa shirkiga khatarta uu leeyahay mowduuc ballaadhan wey laakiin in aan ururinaan isku dayayna shirkigu maxay ambiyadii nebiyulaahi aadam ilaa nebiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ay oga digahayeenoo intaa u daba taagan yihin wakhtigan loogu bixinaya wadaadahuna ay had iyo kor towxiid iyo shirki u daba taagan yihiin shirkigu waa dhib badan yahay khatartiisa waxaa ka midood ku dareemi kartaa ummado badan baa shirki dartii loo halaagay qul siiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qabl kaana akharuhum mushrikiin alimaam ibnu jariir atabari fi tafsiirihi ibnu ibnu ibnujawsi waxay leeyihiin jumlada dambe kaana akharuhum mushrikiin waa jumla tacliiliya dadkaasi waxay halaaga ku muteen ummadaha badan waxaa loo rogoo loo halaagay badankood waxay ahaayeen mushrikiin idan fashirku waa cilat lhalaag cilat alcadaab alcuquuba adunyawiya istisaalkan iyo damaarkan lagu sameeyey waxay ku muteen inay ahaayeen mushrikiin haddaba shirkigu wuxuu keenay in adduunka lagugu ciqaabo oo lagu rogo oo salka iyo xididka lagu fujiyo oo lagu halaago waa khatar uu shirkigu leeyahay khatarihiisa waxaa ka mid a ah, ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aadamaha waa ixtiraamay oo waa takriimo waa maamusay walaqad karamna bani aadama waxamalnaahum fi lbari waalbaxr warasaqnaahum min alطayibaat wafadalnaahum cala kaiiri miman khalaqna tafdiila aadamihii saa loo maamuusay ee la sharfay ee muxuu ahaayey la ixtiraamay hadduu shirki ku dhaco waxaa la dhihi nijaas baa tahay sidii dameerkii baa loola dagaalamaya sidii dameer masaa'idi galay ayaa loo garaacaya soomaali waa taqaana mana kursi dheer baa la saaray oo takriim iyo tashriif ah laakiin asagu hadduu isgaran waayo oo uu shirki ku aqdaanto markaasi hadde waa laga shaqayn ma tahay mise ma ah waxaa leeyahy doqonto hadday ee usha hadday garan weydaa layidhi usha agtiyada ku dhuf doqonta usha agtiyada ku hadday garan weydaan goggeeda ku dhufaa layidhi marka hore agtiyada baf laga sii hadday isgarato ay hagaagto waa laga daynhayaa hadday laakiin garan weydo dhul dambe la garaaci maaye ayaday ku dhacaysa adigu allihii ku maamuusay ee ku karaameeyey ee ku sharfay ee ku ixtiraamay oo caqliga ku siiyey oo indhaha kuu furay oo wax badanoo khalaa'iqa kaa fadlilay haddaad ilaahay u abaalgudi weydood shaakir noqon weydo waxay tegaysaa intii lagaa xayubiyo alxasaana altakriimiya intii lagaa qaado in lagugu dhajiyo muxuu ahaay istiikar ay ku qoran tahay nijaas baa tahay taargadaasaa laguu dhiibahayaa yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna maxaa daba yaalla najas falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim hada hada wain khiftum caylatan fasawfa yugniikum allahu min fadli in shaa ina allaha caliimun xakiim idan waa khatartiis ninkaada kursiga saaraa waa la soo tuuray dhulkaad galgalanaysa waxaa kugu dhegan taarkaa inaad nijaaso tahay horena waxaa kugu dhegnaa taargaa ah muxuu inaad tahay nin oo qiimo badan shirkigu marka khatarta uu leeyahay ayay ka mid tahay waxaa ka mid a ah khatarta shirkigu uu leeyahay wuxuu sabab u yahay in camalkada saalix oo dhanba u hoobto ilaahay subxaanahu wa tacaala siddeed iyo toban nabi ayuu suuratul ancaam ka soo sheekeeyey wanaaggooda iyo khayrkoodii nabi maxamedna ku daya lay nimanka rususha ayada ah aayadda waxaa lagu khatimay dalika wdallaahi yahdii bihi man yashaau min cibaadih walow ashrakuu xabta canhum maa kaanuu yacmaluun adiga iska daaya siddeed iyo tobankaa nabi hadday shirki ku dhacaan dhammaan camalkoodii waa hoobanaya kanaa nabi iyo kanaa rasuul iyo waa ibraahiin iyo waa sulaymaan iyo daa'uud iyo waa nabi maxamed ma yaqaan shirki xaqa ilaahay ruuxii ka agbaxa malagii baa galay ciyaadan billaah walow ashraku dhammaantood waxaa la odhan jiray weysha gowracee dibiga ku quusqaatee soomaalidu weysha iyo dibiga de weyshay jeceshahay meel weyl laga gowracay dibi waxba ma yaal weylba meel laga gowracay dibi warkiisi waa dhan yahay ila tahay marka waxaa nebi maxamedoo walow ashraku siddeed iyo tobankaa nabi een kuu soo sheegnay ee ku dayallo yidhi hadday shirki ku dhacaan camalkooda waa hoobanaya caamay sakaraada iyo muxuua mid soomaaliya malagii galay warkiiba jooji nabiga laftirkiisa lagu halqabsaday walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbaطanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin baylaha facbud wakun min ashaakiriin idan khatartaa labaadna shirkigu waa leeyahay khatarihiisa waxaa ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala waa gacan ballaadhan yahay waa naxariis badan yahay waa ghafaara dunuub ilaahay waa xayiyun sitiirun kariim dembiga waa dhaafaa laakiin haddaad shirki ku dhacdo dembi laguu dhaafi mahayo oo shirkiga ah shirkiga a laguu dhaafi mahayo shirki akbara nin ku dhacayna dembigiisa kale warkiiba joojiba idan ilaahay wuxuu leeyay ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik biاllahi faqad dalla dalaala baciida nabiyullaahi muxamed ayaa hooyadii akramu khalaa'iqa cala allah siday culummadu u badan yihiin nebi maxamed baa u karaamo badnaa khaasatan bani aadamka calaa khilaafin fi lmas'ala hooyadii buu ilaahay ka codsaday inuu dembi dhaaf u weydiiyo ilaahu hooyada aan booqdo oon soo salaamo oon ku cibro qaato waa ay dhashay orad soo booqaa la yidhi markuu meeshii tagay buu nabigu ilaahu aan kuu baryo inaad u dembi dhaafto ama u naxariisato ama uun aadan cadaabin shafaaco waa laga diiday nabigu markii laga diiday waa ilmeeyey waa ooyey markuu nabigu qabriga iska soo majiiray isagoo ilmaynayuu saxaabadii ku soo baxay abubakar iyo cumar baa nabiganabi allo waa side saasaa dhacday ayaguna waa ku dareen kun iyo afar boqoloo saxaabibu nabigu maalinkaa ka oohiyey bakow libukaa'ihi nabiguna wuxuu u ooyey riqatan laha min cadaabi rabbiha inii ista'dantu rabbii fii ummii falam ya'dan lii riwaayo kale inii ista'dantu rabbii fii an astakfira laha falam ya'dan lii dembi dhaaf inaan rabbi u weydiiyo ayaan ilaahay hooyadu u weydiiyaan codsadoon ilaahay weydiista waa iga diiday nabi allow maxaad la oyday fadamicad caynaaya riqatan laha min cadaabi rabbiha riwaay kalo riwaaya kaleo saxiixa idan ambiyadii waalidkoodii baa halkaa la marshay adoo ina hebela ama royal family ama ree muxuu ahaaye isqadqaad ah meelaad aadaysa lama arko shirkigu waa in aad layskaga ilaaliyo khatartiisa waxaa ka mid xadiidka muslim baa soo saaray waad garanaysaa asalkiisu meelo badanna waa ku yimaada shirkigu khatartiisa saddexaad waxaa ka mid a mise afraad baan maraynaa waa khatartiisa ee shanaad cafwan waxaa ka mid a in uu kaa xirmaaniyo uu kaa hor istaago oo uu kuu diiday in ilaahay aakhira lagu shafeeca qaado oo ambiyadu iyo mursaliintu iyo awliyadu iyo shuhadada ay ku shafeecaan shafaacadu kaa mancinhaya mushrikiinta waxaa laga yidhi famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin maa lildaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac abu hurayra markuu nabiga weydiy nabi allow shafaacadaada qiyaamayay gaadhi doontaa fahiya naa'ilatun man maata min ummatii laa yushriku billaahi shay-a niman ilaahay u shariig yeelin baa shafaaca iskale mushrik laa shafaacata lahu asagu loo shafeeco qaadi mahayo asna ma shafeeco aaggiisaasi waa xidhan yahay naxariis alloo dhan baa laga mancinaya shirkigu marka khatartuu leeyahay ayay ka mid tahay waxaa ka mid a ah shirkigu wuxuu kuu waajibinayaa alkhuluuda fi nnaar taana waa arrin qaci ah wuxuuna kuu diidi inaad janno ursato ama adag marto jannana waa kaa xirmaaninoo waa kaa mancinhayaa naarna waad ku waari innahu man yushrik biاllaah faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu annaar wma lilظaalimiina min ansaar saxaabi reemiya ayaa nabiga u yimid qabla an yuslima wuxuu nabi allow aabbahay wuxuu ahaa nin qaraabada xidhiidhsha oo masaakiinta quudiya oo xilliga abaaraha dadka taageeroo taakuleeya oo waalidka u roon oo kana u ammaanay mafaakhirtiisii iyo ma'aairta aabbihii buu ka sheekeeyey ayna abi marka fa ayna huwa duqa sa aan kuu sheegay ee sidaa u qiimo badnaa xaggee ku beekhaamay buu idhi mustaqbalkiisii ka warran na wuxuu ihi huwa fi nnaar aabbaha ma ah naar baa quwaaxaysa halkaasay ishayaan saxaabigu wuxuu yihi markuu nabigu intaa yidhi waan ka xanuunsaday markaan xanuunsaday oon danqaday waxaa adugu aabbaha nabi allow ka war waa su-aal khataraad dib buu u wargarwaaqsaday hadii nin la yidhi aabbaha naarnaar baa cunaysa oo naar baa ruugaysa la yidhi haddii waalidku ku dhalay hawshaasi hawl culus wey wuxuu ihi cabbaar markaan joogaan nabiga su-aal ku soo celiyey waxaan nabi allow aabbaha away nabigu hunaa intaqala min alqaacidati alkhaasa ila alqaacidati alcaama nabig wuxuu ihi xayumaa mararta biqabri kaafirin fabashiruu binnaar iska badaa howlahaas aniga aabbaha iyo awowga iyo adiga abootadaa waxaaso dhan ka baxa mushrig meeshaad ku ararto naar ogu bishaaree gaal mushriga ama kaafir qabrigii dhintay ila ninkan waan hubnaa kuwan ayagu muxuu ahaaye noolnool waxaa laga yaabaa inay toobad keenaan inay islaamaan laakiin waxaad dhihi kartaa ku bishaarayso abshir binnaar in muta calaa dalik naar ku bishaaraysa haddaad shirkiga ku dhimato waad odhan kartaa laakiin ruuxu mar hadduu shirki ku geeriyoodo waa shirki yar inaad kau kaa gala ma aha inuu naar ku waarahayo ma tahay mise ma aha nabigu wuxuu yidhi aabbaha iyo aabbahaba waa afraad qaacida guud aan ku siiyo xayu maa mararta biqabri mushrikin riwaayo kale biqabri kaafirin fabashiru binnaar wadaadku xilligaa muslim ma ahayn waagi dambo islaamay markuu islaamiga marka ka sheekeeyey wixii isagaiyo nabi maxamed kala qabsaday maalinka ayadaa saasaa igu dhacday buuhi wuxuu odhan jiray laqad kallafanii rasuulu llahi tacaban maxaa jira maa marartu biqabri kaafirin ilaa bashartu binaar bu ilaa nabiga amray soo ma aha qubuur markaan maro maxayan qubuurtan waa qubuur islaam wuu duceeyaa kuwan maxayan waa qubuur gaalo basharakum allahu abshiruu binnaar wa bijahannam wa bisaciir waa wadahaya intuu lugaynhaya qabrigii mushrig uu marnaar baa ku wardinhaya wuxuu yidhi nabi maxamed culays aanan qaadi karin buu isaaray mar alla meeshaad ku martaa la yidhi nin gaala qabrigii naar ugu bishaaree saxaabigu lama dhaaf waa u tiriyaa meesha innagu qulwallaha ka akhriyi jirray saxaabigu wuxuu ka akhriyaa naar ku bishaaraysta maadaamaay dadkaasi ay yihiin dad mushrikiin oo gaalo ah hawsha nabigu halkaa xadiidka axmed baa soo saaray ibnu maaja waana xadiid eh, saxiixa wey waxaa ka mid a dhibaatooyinkuu leeyahay shirkigu wuxuu kuu diidahayaa camalkaada saalixa inaad dheebsato ruuxa aadamaha waxaa lagu yaqaanaa wixii camalee saalixa uu la yimaado inuu dheebsado wax taro acmaasha saalixada oo dhanba haddaad shirki ku dhimatay waxba kuu tari mayso caaisha umulmu'miniin nimay qaraabo ahaayeen oo cabdullaahi ibnu judcaan la odhan jiray oo dhintay qabla alislaam oo jaahiligii dhintay nin wuxuu ahaa magac wanaagsan leh oo tolkii ku dheg ku leh iyo sumcad qaraabo xidhiidhis badan masaakiinta caawiya martisoor badan buu ahaa hawlihii bay ka tirisay waxay ti nebi allow bal ka waran ninka cabdullahi bnu judcaana yasilu raxim qaraabada wuxuu idhin jiray raximka wayucimu lmasaakiin masaakiintii inta tabaalaysan ee dhibanna waa quudin jiray fahal dalika naaficu yaa rasuula allah nabi allow intaasi wax ma taraysa nabi wuxuu uhi maya caaishoy waxba tari camalkaa saalixa uu la yimid laga aqbali mahayo waxbana u tari mahayo inahu lam yaqul yowma min addahri rabbi kfir lii khati'ati yowma اddiin culimmadu waxay leeyiin waxaa loo jeedaa lam yakun muwaxidan wa inamaa kaana mushrikan mushrik buu ahaa xadiidka axmed baa soo saaray iyo culimo badanba waa xadiid saxiixa saxaabiga la odhan jiray camr bnu caas baa nabiga u yimid oo inooga sheekeeyay qisada ayada aabbihii caas ibnu waa'il asahami ayaa intuusan dhimanin wuxuu dardaarmay in laga gowraco wuxuu nadar ku galay boqol halaad oo geela inuu kacbada ku gowraco miata badana inuu gowraco taqaruban ilallahi subxaanahu wa tacaala fii beytihi wiil la odhan jiray hishaam ibnalcaas oo camr walaalkii ahaa ayaa asagoo konton gowracay wuxuu ihi kontonka kale waxay u taallaa hee camar aday kuu taallaabu markuu camar islaamay yuu nabi maxamed oo duqa aabbahi ahaa boqol halaad buu nadaray inuu ilaahay ugu dhowaado wiilkii walaalkay hishaam ahaa konton buu gowracay duqi konton baa ku dhiman kontonkaasi ma gowracaayo wax ma taraysaa duqa anna may taraysa mise waa xoolo khasaarahaye waana daystaabo nabigu wuxuu ku yidhi abadan kontankaa iskugu dhawaano kuwa horena waa idinka khasaareen kontankii halaad horena waa khasaareen kuwana hala badbaadso maxaa jira amaa abuuka falow kaana aqara biاltawxiidi fasumta canh watasadaqta canhu nafacahu dalik aabbaha hadduu muwaxid noqon lahaa uusan mushrik noqon lahayn ood wax ka sadaqaysataan riwaayo kale ood ka xajidaan ood ka soontaan ood wax ka xoraysaan ood ka cumraysataan way anfici lahayd laakiin maadaama shirki uu ku dhintay wax loo baxshay iska daaya wuxuu asagu shaqaysta baan gaadhayn qodobkaasi waa sharki koobaad ee shayaan uu aadamaha u geysto inuu shirkiiyo kufri uu kugu rido qodobka labaad sharkiisa labaad ee shaydaan uu u geysta aadamaha waa lbidca bidcada sharkeeda haddii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu kuu qadaray xaggana uu ku waafajiyay inaad ka badbaado inaad mushrik noqoto ood gaal aad noqoto ciyaadan billaah ilaa hadduu gaalnimo kugu rida lahaa iyo shirki shaydaan waaba nasanhaya ciidankiisaad ka mid noqon aduuba ku adeegsan rag kaluba kuu diro markaa isku jeel baa tihi haddiise godka aad ka badbaaday ood muslim noqotay muwaxida dabin kaluu kuu qoolaya inuu bidca kugu rido waa sharkas labaadee u daran bidcadu shay kastaba shaydaanku waa ka jecelyahay lianna dararahaa waa mutacaddin ila alkhayr waa mukhaalifa lidacwati rusul waa diinta lidkeedii ninka ku dhaca haaliban kama toobad keeno waa dembi dhib badan bidcadu luqahaan alikhtiraaq calaa hayri mihaalin saabiq baa la yidhaahdaa istilaaxeeda sharcigana waa kullu maa khaalafa sunna walkitaab ama waa maxay waa shay alle loogu dhawaadoon daliil lahayn shay kastoo alle loogu dhowaado ama la ictiqaadiyo ama la aamino min alcibaadaati walictiqaadaat oon daliil lahayn wey daliilka ama ha noqdo qiyaas saxiixa ama ha noqdo sunno ama kitaab ha noqdo ama ijmac ha noqdo marka lasoo uray tacaariif badan oo muran ku jira aad u sii gudbi mayno hadduu ku guulaysto inaad mubtacdi noqoto waa kaa nasanaya bidcadu wuxuu ogyahay shaydaanku inay tahay albaab toosa oo ku furma shirkiga iyo kufriga len bidcada mukafira iyo munfasiqa noqota ayadaaba khatar ah haddii qodobka u weynaa ilaahay kaa badbaaday bifadlin min allahi wa raxmatin minhu aad ka badbaado ilaahay sacaada kuu qoray islaamnimo ah wuxuu kula gaadayaa dabin laydhaha albidca qoolka hadduu kugu ridana hadda waa nasanhayaa ibnulqayim wuxuu yidhahdaa barada aniinu taahi waa qaboobahaya wuu taahaya marka hore tollaay fartu dhexda ka qaniinsanaa mar hadduu hoggaanka bidcada kugu rido aayarunbu ku jafaalin dacay kugu taagi waa ku hogaanshanhaya meeshuu doonu ku geynaya bannaan cidla intaad fadhiisato unbaad xadhxaadhan oo naftu kaaga bixi shaydaankuna bartaa ku gaardii buu koran wax kaa fiican ma jire aayad qur-aan laguu kari mahayo xadiis lagu marin mahayo wadaad kastoo isqaado isdhiga maya kuwan waa bidcadii la sheegay ka carara aanku uu u geysanaya aadamaha weerarna uu ku bixinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala anagu irsaaqo sunnada inaynu raacno xaggana aynu iska ilaalino bidcooyinka iyo wixii la halmaala sharka saddexaad waa sharu lkabaa'ir adunuub alkabaa'ir dunuubta waaweyn jamcu kabiira waxaa loo jeedae lagu tacriifiyana muran badan baa ka taagan aad baa loogu dagaalamay wadaadda waxay ku soo urusheen waa dembi kasta oo ama adduunka xad ilaahay ka ratibay oo xad le oo laisku xadeeyo ama ilaahay subxaanahu wa tacaala ama sharcigiisu uu ka ratibay waciid aakharo dembi kastooo goodin aakharo ama mid adduun leh ayaa kabiire la yidhahdaa intaa wixii ka soo hadhayna waa sagiiro wadaaddaa yidhaahda idan dunuubta waaweyn ay ka mid tahay zinadu dadka muslimiintu xaqdarha lagu dilo ribadu beenta xanta agoonta xoolahooda lagu xadgudbo waalidkoo caasi lagu noqdo ee diinto meel lagaga dhaco dunuubta taqaanana cara waaweynka ee kufriyaadka aan gaadhsiisanayn laakiin kabaa'irta ah ayuu markaa iskugu dayayaa inuu kugu rido godkii gaalnimadaad ka soo badbaaday kii bidcadaad ka badbaado ilaahay kaa badbaadiyo oo sunno ilaahay ku waafajiye markaani waa inuu meeshan kugu aafeeyo macaasi iyo fisqiyaad waa inuu kugu sii daayo ina allaha hafuur raxiim buu ku waad ka toobidkeen wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa liman yashaau baad ku jirtaa in shaaa cafaa canhu wain shaaa caaqaba halkan uu kugu akhrin meeshanuu aad kugu kugu celceshanhaya idan wuxuu rabaa inuu baddaa kugu dhexdeedu ku aafowdo liman yashaa qolyaha la yidhi adugu inaad ku jirto ma hubtaahayd ile intuu doonu rabbi u dhaafiye adiga in la doono in lagu dhaafo iyo in la doono in lagu ciqaabo dembiga aan lagu caafin warbaad u haysaa maya haddaba is-ilaali midda kale ilaahaygii khaaliqay ku abuuray inaad ku dhiirataba inaad caasido baa khatara laftirkeedu wa min hada albaab bay bacdu salaf waxay idhaahdeen laa kabiirata walaa sahiira fi dunuub kulluha waa kabaa'ir bay dheheen ayagoo u jeeda binisbati liman casaytahu allahaad caasideen marka la eego dembi kasta waa weynyahay khaaliqii ku abuuray inaad ku gacansaydho gacansaydhka ama mid weyn ha noqdo ama mid ha noqdo allihii ku abuuray maku caasigarooda mise may ahaa idan dembigaaba meel yar ma laha dhankaasay ka eegeen laakiin dunuubta inay sakhaa'ir iyo kabaa'ir leedahay waa sida saxiixa adiladu ay tusta wey kadib markuu dembigan kugu rido laba mid weeye dembiga kabiiradaa markuu kugu rido haddaad caamay tahayna farahu kaa qaaday uun kuu xalladay uun kugu waday haddaad nin culmo aad tahayna saacaddaa wuxuu bilaabay inuu kaararka kaa gubo ma maqasheen ha wadaadka hebela ribuu qaatay ma maqasheen ha wuu zinaystay ma maqasheen jawr iyo xaqdaruu xukumay caamadu warkaa gelin si ummaddu ay kaaga yaacdo uu kugu diri ishaacu samayn tanfiir tashniic wadaadka in lagu hor yimaado laga yaacuu doonahaya saan cilmi dambe looga qaadan asnaa in markaa inuu quusto oo uu soo noqon waayo ama ay ficillo qaado wixiiba uu ku dhaga adaygo ama uu bannaysto macsida u bannaystaba daliil baan u haystaa sheekh hebel baa qaba qiil baan hayaa saacaddaa wuxuu baranhayaa qiil iyo qananaf buu raadinhayaa difaac buu gelayaa labadaasay u qaybsan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala kabaa'ir iyo sakhayrba ummaddaha ka badbaadiyo haddii ilaahay uu kaa badbaadso shirkigii uu shaydaan kula gaadayay oo bidcadii rabbi kaa badbaadsho oo kabaa'irtii aad ka badbaaddo meel khatar ah oo la yidhahdo asakaa'ir buu markaa asaguna markaasi uu ku aafaynaya aadamaha waa asaqaaya culamo waaweyn oo muslimiina waxay leeyihiin dunuubta yaryar ayaa ka khatar badan dunuubta waaweyn waxayna ka eegeen dembiga weyn waxaa badan in laga toobad keeno oo ruuxa muslimka uu isgarwaaqsado oo uu isgarto xagganna uu dembi ictiraafsan yahay laakiin dembiga yar waxaa laga yaaba inad waa iskaalcab saqiir weysadaa lagu dhaqahayaa salaada jamaacada lagu dhaafahayaa jumca ilaa jumca ku filan ramadaan ilaa ramadaan carafa ilaa carafo waa iska fududaysan adoo marka ay kula fududdahay oo dhayalsanhaya oo quurhsanhaya ayay isgargaaraysaa aakharana waa ku gubaysaa ciyaadan billah haddii rabbi uusan kuu naxariisanin sidaa darteed dunuubta sakhaa'irtaana waa cagsiga kabaa'irtoo siday wadaadaha qaarkood qabaan waa dembi kasta oon xad adduunka lahayn aakharana wuu aan laga ratibin tacriifkana waa jira nabigu saa darteed buu ka digay iyaakum wa muxaqaraati dunuub iska ilaaliya dunuubta teeda la xaqiro ee la quursado ee aan aada loo dhooroofin nabigu wuxu uhi sal ly slam fainahunna yajtamicna cala alrajuli xataa yuhlikna dembiga yar wuu isgarhgaadhi waa isbiirsan kadibna wax weyn buu noqon buur buur weyn buu leekan waad ku halaagsamaysa nabigu tusaaluu soo qaaday dunuubta yaryaree isgargaadhaysa waxa uu tusaalo oo ku tusi kara qolyo socotooo safara hadday meel degaan oo raashiin ay karsaan ay u baahdaan oo xaaba la waayo oor xaaba doonaa la odhanhaya nin baa laan soo jiidi nin baa qori keeni mid baa xoogu cawsa keeni nin baa digifuri soo qaadi nin baa dhuxul waaha hore qori dab la shitay qayb ka soo helahaya marka nin walba uu in keeno xaabo weynoo oo beriiskii iska daayay hilbaha karinaysa ayaa meeshii lagu soo ururinaya dembiga yar nabigu wuxuuhi waa saas oo kale xataa idaa jamacuu xataban waajajuu naaran qadafuu maa cindahum faandajuu fiiha idan waa bislaanaya haddii laakiin nin walba qorigiisi yaaraa gooni loo shido ma tari ma tahay mise ma ah dunuubta yaryari way dhib badan tahay aad iyo aad waa in la yskaga ilaaliya caaishuu nabigu si gooni oo la dardaarmay wuxuu uhi yaa caaisha iyaaki wa muxaqaraati اdunuub faina laha min allahi aaliba dunuubta yaryar iska ilaaliya caaisha kuwa way nabigu olama baqahaye kuwan yararka ama u dhuuntaabuu isleeyahay kuwa iska ilaali maxaa yeelay ilaahay xaggiisa waa laga daba taaganyaho bimacnaa dembi la iloobhaya ma aha dembi dhumhaya ma aha waa lagu weydiin xisaab baana ka imanaya iska ilaali wey nabigu mar saddexaad wuxuu le ina shayطaana qad ya'isa an tucbad alasnaamu fi ardi اlcarab walakinahu sayardaa bima duna dalika biاlmuxaqaraati wahuna almuubiqaatu yowma alqiyaama shaydaanku wuxuu ka quustay in lagu caabudo asnaamta waddanka carbeed shaydaanku haddee asagu xaqiiqa ma ogo caalimulgheybna ma aha markuu arko qaabku wax u socdo iyo masaajiddu siday u camiran tahay iyo muslimiintu siday u baraarugeen say u tooseen say iskugu xidhan yihiin say alle u jecel yihiin u halgamayaan waxaa laga yaabaa waa makhluuq inuu quusto idhow kuwaan sayn ka soo rifi mayside bal xisaabo kale bilow laakiin axaadiid kalaa caddaysay shayaanku in dib loo caabudi doono oo ardulcarab lagu caabudi doono oo qabaa'il min ummati maxamed ay mushrikiin noqon doonaan oo asnaam lagu dawaafi doono laakiin nabigu hadda xog wuxuu naga siiyey shayaanku siduu u quustay fii cahdihi sal lay slam asagoo quustashadiisu xuja ma aha bacdulmushrikiin asoomaaliyiin waxay yidhaahdeen nabigaaba sheegay shayaan inuu quusto oon dib dambe loo caabudi doono marka waxay dhaheen wax kastoon samaynaba shirki maanan ku dhicin ina shaydaana qad ya'isa quusta shaydaan muxuja isagu inuu quustay oo markii la samriyo uu iska candhubtii dib u ceeshaday muxuja kadib idan waxaa weeye qadiyadu hawshaasay khusaysaa nabi wuxuu uhi wuxuu ku qancayaa laakiin wax yaroon gaalnimo ahayn buu idinka rabaa waa maxay dunuubta yaryar ee la quursado nabig wuxuu uhi wahuna almuubiqaatu yowma alqiyaama dunuubtaa yaryar ee isgaadhgaadhay ee iskortay baa aakhara ina halaagi doonta qodobka shanaad ee uu ku aafeeyo shirkigii baad ka badbaaday oo bidcadii baad ka badbaaday oo kabaa'irtii baad ka badbaaday dunuubtii yaryaraa baad ka saqaa'irtii qodob shanaad nin daala ma aha intaasuu sano ummad soo aafaynhayay ba ku noqon sida dadka loo duufsado shaqo haddaad dhowr sana ka shaqayso haddee khabiir baanu ku ahay hawshaasi khibrad dheer labaatan sano ninkii adduunka waagii la abuuray ilaa aminkan soo taagna maxaad u malay adugu labaatan sana waad sheeganaysaay aabbaheen aadam maalinkii muxuu ahaaye la abuuray ninkii soo taagnaa ee dhaartayba inuu dhuminhayo maxaad moodaa warkiisu wuuna kasii horreeya hadde aadam asagaa kasii horreeya abuur ahaan qodobka shanaad ee uu kuu dhexgeli waa ishqaalu lcabdi bilmubaaxaat sayn buu kaa soo rifi waayey sahiira kugu keli waa oo kabiira kugu keli waa oo bidca kugu keli waa oo shirki iyo kufri weyn wuu ka samray markaan wuxuu leeya waqti dhumis buu kugu sii daynhayaa meela taagtaagnow sheeko macno darro ah ishaalu lcabdi bilmubaaxaat waxyaabaha bannaanba kugu mashquul hurdo dheer intaad seexata bacda alfajr ba ilaa duhurkaad jiidaysaa labiyo lix saacadood baad hurin wakhtigao dhan waa kaa khasaaray duhurkii baad soo tukan haddana waad gelin casarkaa lagu aadaamahaya inta asagu muxuu rabaa xilliga aad shaqaysan lahayd eed ilaahay caabudi lahayd eed wardin lahayd eed qur-aan akhrin lahayd ee ruuxa muslimka wanaag fari lahayd ama xumaha ka reebi lahayd ee khayraad aad kasban lahayd faylasha allana aad wax gashan lahayd bu raba inuu ku dhaafiyo fuduulu acaam fuduulu lkalaam fuduulu almanaam fuduul ikhtilaad buu ibnuqayim kusoo ururiya waxyaabaha mubaaxaadka ah ee dadka uu ku mashquuliyo hurdo badan raashiin badan xoguu kugu filan oo markaa labdhabarta toosiya baahidana kaabiyaa loogu talagal laba saxan kiilo berisaad keligaa cunaysa hadhowna lugtaa taagaysa ila mogta raashiin badan markaad cunto inaad seexato qasab wey idan raashiin badan hurdo badan buu kugu siiday fuduul ikhtilaab dadka suxbadoo lagama maarmo laakiin haddaad badsato way ku aafaynayaan dad khaasa oo culamaa ama ducaada ama talaba ahli khayr aad la socoto ayagana aadan ku badanin baahidaada ku ekaysato iskala soco hebel xageed u socotaa buundada anna waa ku raac mari xageed u socotaa buuli heblaayo waa kula socdaa nin walba kululug baan ahay meel kastoo la fadhiisto waynu wada soconnaa hataa waxaani muxuu ahaa war baahida inta ay keenayso danna ay kugu jirto islaan ama adduunyo ku ekayso ikhtilaadka ummadda aad ku dhex jirto waa inuu xadidan yahay maslaxadana ku dhisan yahay raashiinkaadu waa inuu maslaxada ku dhisan yahay hurdadaadu cimrigaadii haddii aad muxuu ahaay seexatay sideed saac taqriiban siddeed saacadaad 24 saaca ka seexato waa intay dhakhaatiirtu yidhahdaan naftu waa u baahan tahay arbaca wa saaca waxaad u baahantahay dhen sideed saac inaad khuurisood seexato cimrigaadi haddaad lixdan jir ku dhimato labaatan sanaad jiiftay ma tahay mise maaha ila labaatan iyo afar saac waa saddex meelooba min sideeda ma mise maaha haddaad lix iyo tobanna soo jeeday sideedna jiiftay lixdan jirna aad ku dhimato cimrigaadi marka la celi waa maxay labaatan sanna waad khuurinaysay afartanna waad shaqaysanaysay ninkii ka badan warkiiba jooji yacani hurdada badan khasaaraheedaad garanaysa ninkii laakiin asagu habeenkiiba labiyo toban saac ka seexda maalinkiina muxuu ahaaye afar saac iyo shan saac ka seexda lixdanna ku dhinta afartan sanana wuu jifahee labaatanna wuu soo jeeday khasaaro intuu dhan ya waad dareemi kartaa shay kasta marka waa in aan laga badinin maslaxada aan laga badinin oo xadkiisa aan la dhaafin shaydaanku wuxuu isku dayo inuu kugu mashquuliyo shay bannaan oo wakhtigiisu u dhaafiyo oo wakhtigii kaa dhumiya oo aad kaga mashquulsha khayraadkii illa wax kale waa waayo muhiimadiisu hadda waa maxay tafwiid haddaad adugu muxuu ahay aan ku kari waayo dunuubtaa weyn aan kugu kugu ridi waayo walle adugu inaad khayr badan ba ku leeh anuma ku kari waayo aduguna khayr badan ha sugi ciyaar buu kuu diri kubadba maanta la fiirsanoo taagnaan saad saa u leedahay marna saa u leedahay marna saa u leedahay waqtu kaa dhammaanaya iska soo tagta casar baa meel istaagtay gabalkii baa dhacay haddana caawa tiifii baa daaratay waxaan jirin weli waxaa laga markaa dembiba ku dhacdo oo dad qaawanoo ordahayo oo fuulinkoodii iyo bawdihoodi xiniyahoodi moo daawato maantao dhan baa laga yaabaa in salaadii kugu dhaaftaa laga yaabaa in jamaca kugu dhaaftaa laga yaabaa dunuub kalaaba ka dhalantaa iga da laakiin shay iska bannaan buu kugu mashquulinaya haddii uu arko addoonkan inuu yahay addoon soo jeedo indhihiisu ay shan yihiin oon la degi karin wakhtigiisa ku bakhaylay saacadihiisa ilaashanay cimrigiisa dhowrahaya nin xariifa ahoo soo jeedaoo aakhariya adduun u kala baxsan yihiin aqoon leh inuu adduunyada ka socdana garanaya hadduu yahay hadduu arko lambarkii hore mid ka daran buu shaydaan keenaya wuxuu leey ninkaani waaba la kibraya waa in markaa qodob adag loo galo qodobkaas waa qodob khatara ibnuqayim wuxuu leeyahay culamo waaweynunbaa ka badbaadi karta ahlulkhayr iyo sidiiqiinta iyo saalixiinta weliba fidhoon baa ka badbaada kan waa maxay waa ishqaalu lcabdi bilcamali almafduul camal khayruu kuu dirahayaa shaydaanku marka laakiin khayrkuu kuu diray waxaa weye waa khayr laga ajir badan yahay wuxuu lihi masaajidda ha ka bixin ictikaafba ku dhihi sidaaduba nin khayr badan baa tahay aroortii gal duurkaa lagugu aadaama markaad soo tukato soo qadiya kusoo noqo casarkaa lagugu aadaan wuxuu rabaa inuu kaa mashquuliyo hooyada oo waayeelo cad ah ixsaankeedii ictikaaf iyo biru waalideynka baa fadli badan birulwaalideyn baa fadli badan idan ishqaalu lcabdi bilcamali اlmafduul aladii huwa aqalu khayran wa hawaaban baynu u jeednaa camal laga ajir badan yahay oo hawaab yar buu kugu mashquulin bartaasaad ku gaardiin marka maantao dhan anaa u khayr badan maanta saan masaajidka u galay wax dembi ah kuma hadlin baad leedahay garanaye laakiin meel ajir yar oo magaan ah baad ku rafaaday baa lagu leehay neef aan caano badan dhiiqaynin baad ku logooday ninkii intuu hooyadu u tegey kaadida ka qaaday saxarada ka qaaday u qabeeyey hooye maxaa rabtaa maxaan kuu qabtaa aabbow maxaan sameeyaa ee waalidkii u soo adeegay ee salaada jamcaha soo tukadaa kaa khayr badan adigii sac masaajka dhex fadhiyey hawshaan waxaa fahmi kara nin caalima ma tamise maaha dadcaamay taale laakiin meeshanaad ku lugi duubba intaad duubato unbaad sii fakiiraan meelaad u socotay meelaad ka socotana garan maysid waxaa laga yaabaa inuu ku dhaho waxaa tahay arday aaliboo faqiiha oo faahima ah, waxbaro oo uu kaa mashquuliyo alabulcilmi alkifaa'i buu kugu mashquulin wuxuu kaa mashquulin aljihaad almutacayin jihaad caynoobay oo fardu cayna ayuu ayuu kaa mashquul wuxuu kuu dirhayaa dugsi madrasa haanawiya dhammayso jaamacad ka bax maajister doctor brofessor baroof lagu yidhaahdo laabudda waa in wax la barto cilmiga farducaynka meel kastaa lagu baran karaa waxyaabaha aduu markaa ku saaran toddoba saacood baa laguu sheegi karaa toddoba sac keliya meel aadan ka helina ma jiraan salaadda saaad u tukato shan daqaqa lagu bari karaa haddaad tahay ganacsade ribada iyo xaaraanta iyo kheshiyaadka iyo arkaanulbeyc iyo shuruuddiisa saacadaa lagugu bari karaa cilmiga mutacayinka xaaligee markaa ku saaran meel kasta lagugu bari karaa wax jaamacad ku xidhan ama madarisa ku xidhan ama masjid la fadhiyo ku xidhan ma ahee waa howlo koobanoo xilliya lagu siin karo wixii intaa ka badan waa cilmi kifaa'iah ama mustaxab ah ama muxuu ahay mubaax ah mararka qaarkood waa qad yaxrum marka xaggaasuu kuu dirahaya in muslimiinta xawaa'ijtooda iyo danahooda la qabtaa ka fadli badan acmaal badanoo la qabto qodobkan waa qodob adag weeye saa darteed bacdu salaf waxay yidhaahdeen ashaytaanu ya'muru bisabciina baaban min alkhayr toddobaatan albaabo khayru ku farahaya laba ujeedu ka leh imaa liyatawasala bidalika ilaa baabin waaxidin min ashar wa imaa litafwiid ama khayr badan buu kugu dhaafinhayaa ama saad u socotuu rabaa inuu shar kuugu rido qaabkuu kuu dagi ninkan xariif buu ku yahay ilaahay subxaana wa ta ummaddaha ka badbaadiyo qodobkan waxaa loogu degmahayaa muslimiinta badankooda iyo caamada waxaa ku qufulan shaydaan khayr ummadda ma faro qur-aankaana caddeeyay meelo badan in shaydaanku shar iyo faxshaa dadka u faro ma tamise maaha laakiin mararka qaarkood markuu kuwa kusoo sharka sariixa ah markuu kari waayo shar markaa la barxay buu kuu dhiibahayaa xaana saafi ninkii waay wuu barxdaa soo maaha hadduu shar saafea ah ku gelin waayo shar nisbi ama idaafiu kuu dhiibahaya meel laga khayr badan yahay ayuu kuu dhallaayic oo kuu nashnaashi gogol buu kuu dhigi salli buu biyocadna waa kuu dhigay halkaa fadhi buu ku leehay aan kuu soo noqday ha dhaqaaqi khayrkii kaleu ku dhaafinhaya idan caamiga waa maskiin liannahu ma maqalba shaydaanku inuu mararka qaarkood ku faro khayrka laakiin wuxuu rabaa inuu khayr badan kugu dhaafiyo waxaa laga yaba inuu kuu diro waajib almri bilmacruuf wanahyi can اlmunkar xaggana aad dayacdo xaqii waajibka ah haweenkaadi iyo caruurtaadii aada dayacdo xaqii hooyada ah iyo aabbaha aad dayacdo xaqii raximka iyo qaraabada waajib ummadda in khayr la faro wanaagna loo sheego xumaana laga reebo kifaayana uu kugu lugoy mararka qaarkood haddii laakiin la jamcin karo jamiica almasaalix la isku keeni karo inti hal boorso lagu rito dhabarka la saaran karo hawshaasi way wada fiican tahay laakiin markaan la jamcin karin baynu ka hadlayna khayraadka markaan laisku keeni karin faadilkii iyo mafduulkii aan la xambaaran karin maslaxadu waxay keen in lagu gaabsado midkii fadliga badnaa intaaba haddaad ku samriso nin hawshaa ku samriya waa iska adage kufriga haddaad ka badbaado ood bicadii ka badbaado oo dunuubtii kabaa'irta aad ka badbaado oo sakaa'irta aad ka badbaado oo mubaaxaadkii waxyaabihii bannaanay aan hawaab iyo ciqaab lahaynna aad ka badbaado inuu kugu mashquuliyo wakhtigana kaaga dhumiyo haddana camal laga ajir badan yahay inaad ku dul fadhiisiiyo kii kalena uu kaa ilduufiyo haddaad ka badbaado qodobkan wixii ka dambeeya waa qodobkii toddobaad ee waa dagaal baa bilaaban waxaa loo yaqaanaa marxalatu tasliidi waladiya markaan waa kula dagaalamaya wuxuu le ninkaani wuxuu noqday far dheeraatay waa in si fiican loo ciqaabo cashiro culculusna waa in la siiyo markaan wuxuu bilaabay inuu dadka kugu diro shacabka nin waalan wey keligii muslim baa laydhaha ninkan buu leeyay ma taqaana horta keligii muslim aba dadka oo dhan gaaluu ka aaminsan yahay shacabkii buu kugu kicin wadaadii buu kaa horkeeni xertii buu kugu kicin canaasir bir buu qur-aankuu kugu kicinhaya muxuu oga dan leeyahay wuxuu oga dan leeyahay addoonka uu ka samray ee intaasoo godba uu ku soo ridi waayo inuu mashquulu rabaa marka lagu weeraro maxaa tama isdifaac baabu difaac wadaadka ku radinaysaa kii ku lacaa adna indhaha ku taagi kii farta adna waa taagi intaa isdifaacaysa maxaad ka mashquulshay jamaacaadkii khayraadkii ummaddii wanaageedii wuxuu rabaa markaana inaad ku mashquusha difaac nin qori la fadhiya carya igu soo rido ko maad ahaanaysa intaad keebka la fadhido dantaasuu leeyahay halkaa keebka u jir kolba ciidan buu soo diri cusub raac baad jibin kuwa cusubon weliga warxaygala bilowdeen maxaad ahayd idinku nin baa soo diray shaydaan la yidhaahdo kolba raac cusub kolba qabiil cusub kolba baando cusub kolba inbaa ku heli goosintan markaad kala baxdaan to cusuboo dihin waaga dambaan waa isdhiibi waaad balaayadan maba la wadi karee ama waa isdhiibi ama waxaa weeye waxaad ku mashquuli difaaca asaga marxaladan waa marxalatu aladiya wاtasliid waa ta nabiga lagala hadlay wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwa min almujrimiin wakafaa birabbika haadiyan wanasiira caduwan shayaaiina alinsi waاljin yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura walow shaaa rabuka ma facaluuhu fadarhum waa yaftaruun toddobadaa qodob bay culummadu ku soo gaabiyaan shaydaanka iyo sharka uu u geysto aadamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa wixii wanaagan sheegay inuu idinka afaco wixii shareen sheegay aan u qastinna uu ii dhaafay idinkana sid uga aafayni hadaa bilahi towfiiq بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين والدين وبعد sheekh ilaahay ka abaarmariya maxaabadada aqaynaha dooran inu siiyey ilaahay subxaana wa tacala waxaanu baraynaa miisaanka xasanaadkiisana ugu kabo annakana kuwa cilmiga qaataan oo ku anfacanaya in laga dhigo waxaan u malayn rabbi subxaana wa tacaala faina shaydaana lakum caduwan fattakiduuhu caduwa ilahay wuxuu yidhi shaydaanka waa cadow wa ninuu ninkaa cadowga idinkana shaydaan sharkiisa iyo hawlihiisa khayran laha sheegay sheekhu inoo kala dhigay toddoba weerar inuu soo qaado ninkaa sheegay marba mid buu kugu dayay marba mid buu soo qaaday kolba weji horbuu kugu dayay toddobadaa weji ninkii ka badbaado waxaana badan waa nin khayr loo ballan qaaday wuxuuna sheekha qodobka koowaad oo ninka weerar uu ku qaado in horta gaalnimo ku gurdo inuu kugu dayo in adiga gaalowdo oo kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala iyo sunnadii nabiga wixii la sheegay dhan aad diiddo waa qodobka koowaad qodobka labaad inuu shirkil akbar kugu rido shirki weyn inuu ku geliyo oo marka dambe qubuurtuna aad dul fadhiisato aa tira sheekh hebelun baaba nacfi ku jiraaba asaga waa in loo dhawaaqo asaga waa in wax laga raadiyo waxaa ka mid waxaaluhu ah sheekha sheegay inuu bidco kugu tuuro bidca inuu ku geliyo bidcana wax kheyroo ka jira ma laha nabi wuxu uhi sal alay wasalam kullu bidcatin dalaala bidco dhan waa dalaalo inuu bidcadii kuu qurxiyo bidcada inuu kuu qurxiyo oo mawliidkii hawlihii la midka aad dhexgasho aba tir sidan baaba khayrka ku jiraaba aba khayrka waa nimankan wahaabiyada xoolihii la qalinaya khayrkii bay inaga hor istaageen hawsha halkan bay ka bislaysantah inta mar inuu guiro khayrna gacan kuma haysi wuxuu sheegay macnaha wasaaisha maxaa ka mid ah? ama waxyaalaha sharka shirkul ashar inuu kugu rido ama shay mubaaxaad uu kugu mashquuliyo hurdadii iyo cuntadii wixii inuu kugu mashquuliyo ama marka dambe shay cibaadadiituu kuu dhex fadhiiso khayrkii faraha badnaa kaa reebo sheeqa markaa khayr allaasi waa mawduuc aad u qayn badan aadaan oga faa'iidsana khayr laha siiyo ilaahay subxaanahu wa tacala waxaan nooga baryaynaa sida buu doonayo khayr ilaahay subxaanahu wa tacala u yeelo cilmigiisana cilmi barakaysan uu ka dhigo labadiisa waali ducoodan ilahay inuu siiyo annakan ilaahay subxaanahu wa tacala inagu anfaco ayaan rabbi subxaanahu wa tacala ka baryaynaa insha allahu maxaadirooyinku way inoo socon doonaan su-aan hadduu rabbi subxaanahu wa tacala raalli ka noqdo sidaan sheegnana waxaa weeye masjidul islaam wey maxaadarada ma fogo bool way dhowdahay meejana laga baxa masjideeda haddaa baabuur ma baahno marka insha allah maxadar marka inoo dhamaato halkaasaan insha allahu aadaynaa hadda ka dambana su-aalihii baan bilaabaynaa jazakum allahu khayra wbaarak allahu lakum walaalayaal su-aalaha way badan eh, waqtigana maarata uu gaaban yahay marka insha allahu su-aalaha eh, wixii hadda aan ka gaaraan insha allahu caawa laga jawaabaya marka insha allahu qofkii haddii su-aashiisa maaragtay maqli waayey marka caaw insha allah sheekh halkaan ugu bandhigaynaa su-aasha koowaad fadiilatu sheekh wuxuu leeyahay saa-ilka ma bannaan tahay qubuurta dhexdeeda in meydka lagu tukado see haddii lagu tukado salaada ma asaxaysa bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wasaxbihi ajmaciin ma bad qubuurta dhexdeeda waa lagu tunkaraa xaggana laguma tukan karo qad waqad inay bannaanaataa laga yaabaa inaysan bannaanaynna waa dhici karta markay bannaan tahay haddii ruux la xabaalay uu yahay oo qabri la geliyey oo godka la gashay in lagu dul tukado waa bannaan tahay ruuxii muslimkaen ku tukanin ee markaa ka maarmi waa inuu ku tukado waad ka maqnayd waad ka soo gaadhi weyday meydkii oo lagaa hor xabaalay baa timid salaaddii inaad ku tukataa damacday waad ku tukan kartaa waa haddii la daliishado tukashadiiu nabigu ku tukaday gabadhii masaajidka xaaqi jirtay ama addoonkii ama wiilkii muslimka ah ee masaajidka nabi maxamed maamuli jiree nadiifin jiray markuu la xabaalay inuu ku dul tukaday nabigu salaatuljanaasa bacdamaa dufin haddii la daliishado waxaan odhan karaa waa lagu dukan karaa cumuumka xadiidka la qaadan waa haddii la xabaalay laakiin culummaasa waxay leeyihiin qadiyadda waa khaas oo nabigu salaadiisu la mid ma ahayn salaadaha kale niman baa halkaa maray oo axnaafta qaybo ka mida ah iyo shaaficiyada qaybo ka mid midaba raggoodii mutaqadimiinta nabigaana caddeeyo wuxuu yidhi anugu salaadda aan ku tukado dadka dhintay nuur bay u tahay iyo naxariis tiinina waa iska shafaaco guud marka qiyaaskuna waxaa shardi a ah, faraca iyo asalka la ilxaaqinayo inay cillada xukumka wadaagaan ay ku siman yihiin ama ciladu farca ay ku badan tahay ay ku xoog badan tahay meeshana shardulqiyaas ma xaqiiqoobin sidaa darteed oo hawl khaasa ah. wadaadaan maraya waxaase moodaa in nabiga in lagu daydo min baab alictisaab bificlihi ay bannaan tahayo iyadoon baabulqiyaasba la gaadhin aan dhahno ruuxa haddii la xabaalo ama meel bannaan ha lagu xabaalo ama qubuur dhexdeed ha lagu xabaalee bacda maa dufin salaad waa lagu tugan karaa taasi waa masalo qaybta labaad een bannaaneen waxaa weeye oo dhanka kale ah meydkii oo labadoo nacshigii lagu wado ka janaaso ah intii qubuur la dhex dhigtay iyo maqaabir in lagu tukada ma bannaana sida raajaxa xadiidkii anas baana ku yimid ee nabigu yidhi naha an tusallaa cala janaa'isi bayna alqubuur naha can salaati cala aljanaa'isi bayna alqubuur aw bayna almaqaabir alimaam ibnu mundir kitaabkiisa awsadka wuxuu soo guuriyey akar ahlulcilmi inay qabaan salaada inaysan bannaanayn xaaraanna tahay waxaa sidoo kale soo guurishay alimaamu الnawowi fii sharxi اlmuhadab aimo badan baa qadiyadaa ka hadlay xaafidna xajarna waa tilmaamaa ibnu taymiyana waa tilmaamay xadiidka waa asaxay niman baa ku ciliyay inuu mawquuf yahay laakiin waqfiga laftirkiisaa xukmu rafci qaadanaya ee anas laga warinayo gabagabadu waxaa weeye ma bannaano janaaso intee la dhex dhigto qubuuriya maqaabir in lagu dhex tukado ma bannaano oo markaasaa loogu tukado haddaan janaaso wadanno qubuurta bannaankeeda koree bannaanka ah, ama waddada ka koraysa ama masaajidda hortooda ama muxuua musalaha loogu talagalay baa lagu soo tukan laakiin maqaabir intaan meyd dhex dhiganno inaan ku tukanno ma bannaan sida raajixa salaadu ma baaila mise baatila ma aha hawshaasi hadda anugu kama hadli karo laakiin asal nahyigu waxaa weeye inuu faa'iideeyo butlaan iyo fasaad laa siyamaa ida kaana fii baabi alcibaadaat nahyi ku tacalluqa baab cibaada ku yimid ka mas'alatina haadihi butlaan buu asal faa'iideeyey ee fasaad laakiin culimadu waa isku khilaafeen rag yar baa qaba salaada inay burayso daahiriyada ah ay ka mid yihin laakiin waa xaaraan mana bannaano axmed baa laga soo guurshaa inay ka duwan tahay salaatuljanaaza salaadaha kale oo masaajida laga dhex dhiso qubuurta ee meydka lagu dhaqo looguna talagalay in janaasada lagu tukado haddii la dhex dhigta maydkii qubuurtuna ay ku wareegaysan tahay dhib mala waa riwaaya can axmed laakiin ma xoog badno xadiidka cumuumkiisa in baaqi lagu ahdaa wanaagsan meydka haddii la xabaalayna waan ku tugan karaa haddii uu bannaanka yaalla been alqubuur laguma tugan karo bilahi towfiiq fadiilata sheekh su-aal sariixa waa ku leeyahay jamacata sheekh maxay tahay gacanta laisku salaamo oo gacanta laisku taago xukunkeeda bayay bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd culamo badan waa diidaan in e, muslimiinta markay kaa fog yihiin gacanta loo ishaaro ama madaxa loo ishaaro ama faraha loo taago nabigu xadiid saxiixoo qadiyada ku yimid wuxuu ku cileeyey faraha oo laisu taago ama sacabka oo laisu taago waa dhaqan yahuudeed tasliimu lyahuudi waannasaara wey hala joojiyo qadiyada marka xadiidka umu ama asma bintu cumays ee nabigu haweentuu soo maray fa alwaa biyadii bisalaam bay wadaadaha qaarkood u daliishadeen inay bannaan tahay oo waxay dhaheen salaanta la diidan yahay waa salaan gacanta oo la taago mutaxan oon salaan la raacinin ama far iyo suul la taago ama qolyaha faraha isku salaama ama gacmaha isku salaama yaa la diidan yahay laakiin haddii gacantii iyo ishaaradii iyo salaantii afka in la israacasho dhib ma laha bidaliili xadiidi asmaa bintu cumays aw ummi salama ayay leeyihiin laakiin riwaayadan sheekh albani iyo culamo badan shuduud bay ku sheegaan waana daciifiyaan laakiin jamaaca min ataabiciin waxaa ka sugan ka cataa wa mujaahid waxaa ka sugan inay madaxa ku qaadi jireen haddii ruuxu uu kaa fogaya madaxa in lagaga qaado saa la yidhaahdo bay wadaadad taabiciina mareen haddana waxaa la isweydiiyey gacanta iyo farta la taagaya madaxa la gundhinhayo isku mid uun weeye maxaa u dhexeeya waa ishaara ka ishaara ama nimanyow ishaara dhanba diida ama wada ogolaada laakiin farta in la taagana waa diidaynaa gacantana waan diidaynaa madaxa la gundhiyana waanu diidaynaa waan ogolaanaynaa howl soconaysa ma aha ayaa lagu yidhi wadaaddaa waxay leeyihiin aan kala qaadno muxuu ahay ruuxa dhagoolaha ah iyo ruuxa muxuu ahay dhagaha qaba ruuxa dhagaha qaba hadduu codkadaada maqli waayo oo uu kaa fog farahaba ka qaa laakiin ruuxa asagu dhagoolka ah dhawaq ma maqlo wax la taaga iyo far buu fahmaa gacanaad u taagta iyo madaxa u kundhisay indha aad saa ku tiraada hawlahaasu fahmi karaa ninka isagu dhagoolaha ishaaradu way bannaan tahay kii dhagaha qaban ishaara ma banna wadaaddaa maray gabagabadu waa masale khilaafiya laakiin wani waxay la xoog badan in ishaaraadka la iska daayo inta la kari karo camala bilaxaadiis saxiixa hada bilahi towfiiq bismi llah jazaak allah khayr aljaza fadiilatu muxuu leeyahay saaligi maxay tahay maa xukmu jamaacati tahniid maxay tahay jamaacada ee masaajidda lagu tukado bacda jamactihi hore ay dhacday xukunkeeda muxuu yahay bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd masaladaa jawaabteeda kooban masaajiddu waa laba qaybood masjid imaam raatiba iyo mu-adin raatiba loo magaalo ku yaala masjidka noocaasa mar haddii jamaacadii hore lagu tukaday maalikiyada iyo imaamu shaafici waxay qabaan jamaaco labaad inaan lagu tukan karin jamaacadii hore marba hadday ku dhaafto masjidkuna masjid ummaddu ku xidhan tahay oo ah oo aan waddo iyo shaaric ku oolin iyo safar aan lagu maraynin jamaacadii iyo imaamkii raatibkaana ay tageen mar haddaad soo gasho ama geeskaa keligaa ku tuko ama gurigaadii la aad halkaasay maalikiyada yay maraan aadna u xoojiyeen shaaficina umka uu ku caddeeyey sababta saa loo yeelana waxaa weeye tafaruqa muslimiinta iyo kala tagooda la yaraynaya isku dhacbaaba iman kara ninka hebela had iyo goor intuu iga jamaacada ka hadho ayuu mid kale meeshaa ku camirtaa imaamkii waxbaa geli kara ummaddii waa isqardoofi kartaa ha la wada socdo ha mar aynu wada tukanno ninka aydana ku timaadana duurkiisa ha gala ama keligii furaadda ha u tukado ibnu mascuud baana sidaa ku dhaqmi jiray axnaafta iyo xanaabilada iyo shaaficiyada dambe muta'akhiriinta ayagu waxay u badan yihiin inay bannaan tahay masaayiddu ama masaajid imaam raatib la noqdo ama masjid shaaric ku yaalla ha noqdo la maro kala qaad ma laha xadiidkii bakar man yatasadaqu calaa haada iyo anasu intay jamaaco dhaafta isagii taabici masaajid ay ku jamaacaadeen iyo howlahaasay daliishadaan laakiin tafriiqaas ayaa wanaagsan masjidka jamaaca raatiba leh iyo imaam raatiba magaalo ku yaal hal jamaacuun ha lagu tukado masjidka wadooyin ku yaal asagu waa fasaxan yahay kooxdii martaba way ku tukan masaajid bannaanku yaallo oo ninkii maraba iskaga jamaacaado safarba casarkii mari way ku tukanaya daqaada kadib qolyaha soo mari way dhigan dhashi alaabtii bay dhigan way ku tukanayaan ka asagoo masaajid laga dhisi jiray ceelasha iyo wadooyinka la maro iyo meelaha maraaxisha lagu habeen furto ayaa jiri jiray kuwaasi ayagu kuma jiraan xukumka laga niqaashahay kuwa laga niqaasho waa keenna ah, hadda indhex fadhno ibnu qayim oo kale baa laga hadlaya labadaa ra'yi baa ka jirta ki idinla xoog badan mara waxaase ila urursan haddii mar jamaacada weyn la tukado jamaaco labaad ha laga daayo adaa bilahi towfiiq fadiilat sheekh wuxuu leeyahy saa'iilkan maa xukmu rukuuci duuna safi liman khaafa fawta ragcati oo ah wuxuu leeyahay maxay tahay qofka masaajidka soo galay imaamku rukuucsan inuu rukuuco asagoo safkii soo gaarin isagoo ka baqaayo inay ragcadii ka tagto xukunkeeda muxuu yahay bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbii ajmaciin amaa bacd e, su-aashaa jawaabteeda waxaa weeye iyadoo kooban waxaa loo kala saari in e, imaamkii iyo qibladu ay kaa jiraan xaggaad u rukuucayso haddaad masaajidkii dhankaa ka soo gasho oo markaasaad u soo socoto rukuucdii adoon weli safkii soo gelin oo qibladii qaabilin la tooso rukuucda waa kala tagtee laakiin haddaad halkaa dambe ka soo gasho ood safka dambe ka soo rukucdo ood soo tukubto oo marka aad ku soo gaadha safka aad soo gasha ama aan soo gelin rakacdaa waad soo gaadhay laakiin haddaad bidix ama midig intaa ka soo gasho aad soo rukuucday adoon weli iswareejinoon qiblada aadina imaamku uu soo tooso taasi waa ku dhaaftay xukumkeeda koowaad way bannaan tahay baan leenahay alrukuuc duuna asafi uma adabiib ilaa daakhili saf way bannaan tahay wax xadiidoo diidan qadiyadaa ku cadna ma imanin xadiidka abi bakra fi saxiix zaadaka allahu xirsan walaa tacud culamadu isku khilaafeen ma degdega ah ha u noqoninba ma ha soo ordinba markaad salaada imanaysaan imaada idinkoo wa calaykum bisakiinati waalwaqaar miyaa loo jeedaa waa la kala jiitay xadiidkan maadaama ijmaal ku jira ama ixtimaalaad waaridda ay tahay fiihi nusuus cadcad baa timid inay sunnadu tahay in bannaanka laga soo rukuuci karo kadibna lasoo luudi karo markaa safkana la soo geli karo zayd ibnu thaabit baa sameeyey wuxuuna yidhi waa min asunna intii la weydiiyey abu bakar baa sameeyey ibnu cumar baa laga soo guuriyey cabdullaahi ibnu zubayr baa intuu sameeyey buu ihi cumar iyo ibnu cumar baa sidaa yeeli jiray wa kadalika asaxaabatu yafcaluun mujaahid ibnu jabr caطayn ibn rabaax jamaaca min altaabiciin alimaam ibn rajab alxambali kitaabkiisa fatxulbaariga markuu ka hadlaya xadiidka abi bakra baaba man rakaca duuna saf wuxuu soo guuriyey khilaaf ka horeeyey abulxasan caynilmadiini maba juruuleeh saxaabadoo dhan taabiciintoo dhan atbaacu taabiciin alkibaar waxay qabeen alrukuuc duuna safi inay bannaan tahay ninkii imaamkii oo rukuucsan soo gaadhana ay ka dhacayso faatixadu oon faatixa laga rabin rukuucdana uu xisaabsan iyo ragcaddaaba khilaafkii u horreeyey waxaa bilaabay buu leeyahay abulxasan cali madiini sheikhu lbukhaari asna waxaa ku kalifay inuu khilaafo jamaacada iyo ahlu sunnaha khilaafo la dagaalanka axnaaf la dagaalamaya baa la fogaaday buuri axnaaf baa waxay yidhahdeen man kaana lahu imaamun fa qiraa'atu limaami lahu qiraa'a marka wuxuu yihi ninkii aan ragcad kasta aan faataxo akhriyin khilaafan lilaxnaaf waliasxaabi ara'yi falaa muxuu ahaay ragcata lahu walaa salaata lah buu soo istaagay marka khilaafkiisan wuxuu u ictibaariyay ibnu rajab calaa iطilaacin fiihi wasicati baxin wuxuu inaan looga horaynin waana khilaaf shaada laa cibrata lahu buu yidhahdaa waxaa laga soo goriyaa khilaaf abu hurayra abu hurayra waa laisku khilaafay riwaaya waxay sugaysaa inay alrukuuc duuna safa ay bannaan tahay ragcaddan lagu haleelay riwaayana waxay leedahay ma bannaan lamana haleelay tan dambe sugaysaa xoog badan midadiisana waa shaada inqitacna waa ku jira gabagabadu waa maxay daliil saxiixa oo diidaya alrukuuc duuna saf iyo weliba rukuucda in la xisaabsadaiyo ragcaddaasi anugu ma hayo culummaduna ma aysan sheegayn ado bilahi towfiiq ma banaan tahay qof maqan oo meelaha ayuu ameerika jiro inaan qur-aan meedan uga akrino ma bannaan tahay bismi illah wsalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd e, dadka muslimiinta ah qur-aanku laba qaab bay u akhristaan midna waa cibaado midna waa ruqyo qur-aan cibaado oo la dhuuxo oo la daraaseeyo oo la akhriyo oo waa gooni ama salaad ha lagu tukado ama sidiisa ha loo mutaalaceeyo ama tafsiirkiisa ha la barto qur-aan cibaado loogu talagalay iyo qur ruqyo iyo daawo ah ruuxu hadduu meelaha jiro oo qur-aan lagu saaraya telefoon oo samiicadda loo furahayo oo dhegta loo saarahayo aduguna halkan ka afuufayso wax dhiba ma laha hadduu lacag kuu soo dirana ka jiido ka qaado laakiin halkan aan qur-aan ka akhrinhaya ruuxii muxuu ahaaye xanuunsanaa joogay maraykan iyo yurub baana lagu daaweynaya hawshaas waxay u baahan tahay in naqli loo helo aniguna naqli ma arag culummada qaarkood laakiin usuushadu waxay keenaysaa min baabi ducaa qur-aanku baabu ducaa weeye ruuxa muslimka ah haddii intii qur-aan la akhriyo kadibna bacda alqiraa'a la duceeyo in hebel dhibka alla ka qaado qur-aankaas loogu tawasulahay waa camal saalixa oo loogu tawasulaya dantii iyo muraadka muraadkuula ruuxa in loo gudo wadaaddaa meeshaa ka luuqluuqa laakiin anugu wax naqli ah ma arag niman hadda joogoo soomaali oon weydiinay iyo bacdu alcarab baa sidaa ku luqluuqa laakiin anugu ma arag hadduu ruqyo yahayna waa bannaan tahay laakiin ruqyada waa in la maqlahay oo dhegta loo sara telefoonka ama samaacadda loo furo hadduu yahay qur-aan la barahayo daraasana waa gooni laakiin guryaheenni baan qur-aan ka akrinayna hebeloo joogo maraykan baana lagu tufahayaa hawshaasi anuu naqli oma hayo bilahi towfiiq sheekhu ma bannaan tahay walaal inuu walaashiisa guuriyo ayadoo aabbahooda uu joogo bismi illahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd jawaabna waa jawaab cilmi ah midna waa talo talo waxay la tahay wiilku aabbihii joogo inuusan waxba guurinin saan khilaaf uusan u bilaabanin haddaad aabbaha gacan dhaafto oo gabadhii kula dhalatay aada meheriso hawshaasi katallaabsi iyo gacandhaaf iyo nintooxsi bay u muuqanaysaa in calaaqadii waalidka iyo adigoon xumaatana waa laga yaabaa ama calaa aqali taqdiir aabba uu wax tabto ama waalidku waxgalo hawshaa marka in qalbigiisa la dhowrana waa waajib wixii bannaan ee aan xaaraan ahayn marka qadiyadda in dhallinyaradu ama carruurta la dhalay ka gaabsadaa waa ku talinaya ama min xayd aljawaab alfiqi waxaa weeye laa maanic haddii wiilkii aabbihii joogo uu gabadha meheriyo ama aabbihii joogo uu adeerkii meheriyo ama uu ina adeerkiiba meheriyo ama awowgu uu meheriyo awliyadu sharcigu sheegay ee qur-aanku sheegay ama min xayu alcumuum ama sunnadu caddaysay bitasriix lama cayimin waxaan dhaxal ma aha waa xil iyo mas-uuliyad dhaxalkaa la qaybsan ninba nin xijaaba laakiin hawshaani waxa waa mas-uuliyad iyo xil iyo gabadha in la hubsado meeshay gelayso iyo cidday ku beekhaamayso intaasna waa qaban karaa adeerku wiilkuna waa qaban karaa aabbuna waa qaban karaa waa u siman yihiin xagga aljawaab alfiqhi inkastoo annaga shaaficiyada ah awliyada waxaan u ratibnaa kalcasabaati fi lfaraa'id fi lmiiraah baan u ratibnaa aabbuhu intuu joogo wiil ma iman karo iyo walaal iyo adeer ninba nin kici weeye haadbahaad kici hawshaasi waa iska qiyaas mooyeen nas ma laha kullu man yutlaq calayhi weli inuu yahay waxaa bannaan jaaza lahu altaswiij baa u bannaan laakiin awliyada laga hadlay waa awliyada khaaska ah kuwa caamka weliga caamka waa qaadiga iyo ee sultaanka iyo amiirka waytaynu ka hadlayna alawliya alkhaasa gabadha aabbaheed iyo walaalkeed in adeerkeed iyo adeerkeed nin walba gabadha waa meherin karaa nikaaxina baatil maaha laakiin in laysku xurmeeyo oo hawshaasi aan laysgacan dhaafin waa wanaagsan wanaagsantaha wabilahi towfiiq